ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waa xadiidka lix boqol iyo labiyo toban oo ka mida kitaabka xajka si gaara baabka ka warramaya ixraamka xidhashada iyo qofku marka uu muxrimka noqdo camalkan uu xidho xajka iyo cumrada waxa ka xaraama ee sharcigu u diiday wacan abi qataad alansaariyi radia allahu canh fii qisati ximaarihi fii qisati saydi qisadii ka warramaysay ugaadhsigii uu ugaadhsaday abu qataad alximaar alwaxshiy dameer dibadeedka inuu ugaadhsaday qisadii ka warramaysay wa huwa kayru muxrim isagoo xalaal ahaa isagoo aan xaj xidhnayn saaxiibadiina xaj xidhan yihiin qisadii sheegaysa inuu soo ugaadhsaday maalkaa dimadeedka waxaa ku jira inta soo socota macnaha wuxuu doonaya inuu ku muujiyo dhacdo asxaabigan abu abuqataada ka dhacday oo ahayd inuu bahalkaa ximaaru waxshiga laydha damardimadeedka soo ugaadhay kadibna nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta oo xaj xidhan arrinkuna sidan uu dhacay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam liasxaabi nebigu asxaabtiisii wuxuu ku yidhi wa kaanuu muxrimiina waxaanay xidhnaayeen camalkii xaj ama xaj iyo cumray xidhnaayeen hilibkii bahalkana wuu keenay abu qataata isagoo ugu talagalay dee kolkaa in la cuno nebigu markaa wuxuu asxaabta ku yihi hal minkum miyuu idinka mid yahay axadun amara qof amar ku siiya oo waar bahalka dil miyuu kaasi idinku jiraa aw ashaara ilayhi ama ugu tilmaamay bishayin waxuun fartiisa ushiisa afkiisa wuxuun ugu tilmaamay oo yidhi bahalkaa soo qabo miyuu kaasi idinku jiraa qaaluu laa may lagama yaabo midkaayana ma amrin midkaayana lama dilin midkaayana uma tilmaamin qaala markaa nabigu waxau ihi fakuluu waxaa cuntaan maa baqiya min laxmi hilibkiisa haddaba bahalkan wixii ka soo hadhay wixii isagii iyo qoladii la socota ay isticmaaleen mooye inta soo hadhay xalaal buu idin yahay cuna idinkoo xaj xidhan ba xaj iyo cumro idinkoo xidhan xalaal buu idin yahay ugaadhba ha ahaadee cuna xadiidkaas waxa uu tilmaamay ugaadhii lasoo ugaadhay ee ugaadha berriga ahayd ee qur-aanku uu diiday oo halka nebigu fasaxay calayhi salaatu wassalaam maxay tahay tarowtaas ka dambena eeg waa la isla akriyaya wa can isacbi bni jathama alleyfi radia allahu canhu annahu saxaabigaasi ahdaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu usoo hadiyeeyey ximaaran waxshiyan bahalkaa sarowga la idhaahdo ama dameer dibadeedka ayuu intuu soo dilay hilibkiisii rasuulka u hadiyeeyey iyadoo uu muxrim yahay rasuulku wa huwa bilabwaa aw biwaddaan ama labadaa meelood midkood buu joogay ama abwaa buu joogay nebigu ama waddaan waa laba meelood oo isku dhow u dhaxeeya maka iyo madiina u jira maka laba boqol iyo afartan kilomitir oo ka xiga xagga madiina waa kala barhka maka iyo madiinay ku dhowday fa calayh nebigu wuu ku celiyey wuu ku celiyey wuxu cuni mayna raalli haw wa qaala markaa nebigu wuxuu ku yidhi asxaabigii isagoo qancinaya innaa anagu lam naruddahu calayk kugumaanaa soo celin ilaa anna laakiin anna annagu buuli xurum waxaanu nahay dad xaj xidhan dad camal xidhan baanu nahay waxaanu ku sugannahay xaaladii qofka ugaarsiga loo diiday ugaadhii waa saydulbar waadhii ee naloo diiday waa tii weeye sidaa darteed cuni mayno raalli haw marka adiguna wax kale ha u qaadanin inaanu si kale kuugu diidnaye hadiyadaadiiye mushkilad kale ma jirtee waxa weeye dee xaaladii aan ugaa dhalla cunayn baanu ku suganna marka waxaad soo aragtay abu qataad radia allahu canhu wuu aqbalay bahalkii uu keenay isagu dee hilibkii farowga ninkanna isna bahalka laftiisii uu soo ugaaday buu u diiday ayuu rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam marka waa laba nin oo laba asxaabi labada waxbay soo hadiyeen waa laba shay oo isku mid a waa laba ugaadhood labada qofba waxay usoo hadiyeeyeen dad muxrimiina maxaa kala farqiyey sidaasay tahay markaa nusuusta muuqaalkoodu yahay in ay iska hor imanayso in meel lagu wada qoro la isla akhriyo la jamciyo si loogu wada camal falo oo ay dhan u wada jeedsadaan innagoo sharaxa ku sheegi doonna waxa ay culimmadu ku soo ururiyeen ugaadha marka uu qof xalaala xalaal waxaa looga jeedaa aan xaj iyo cumro toona xidhnayn uu soo ugaadho uu u keeno dad iyagu camalkan xidhan waxaa la eegayaa inuu iyaga ugu tala galay oo daraadoodu usoo ugaadhay iyo inaanu ugu talagelin hadduu iyaga u howlgalay oo daraaddood uu usoo ugaadhay cuni maayaan hadduu isagu iska soo qabsaday oo ugaadhiisaa iska cunaya oo dabeedna iyagana uu wadaajiyu ciyi ka siiyu ka qaybgeliyey way u bannaan tahay labada xadiid baa sidaa lagu kala farqinaya abu qataad iskiibuu usoo ugaadhay kadibna dee waa kaa nebigu uhi cudha ninka kalena hadiyad buu nabiga ugu talagalo bahalkan usoo qabo usoo dil dilbuusi markaa isagiina wuu iska daayay waay qofkaasaa la eegaya saasay ku jamciyeen waxa halkaa aad ka qaadatay ximaar iskuma mid aha iyo dameere dee dameeraheennan ahliga la idhaahdaano culidooda waa xaraam beri ay xalaal ahaayeen waa jirtee waa la xaraantinimeeyey bahashan kan isaga laakiin farowga la idhaahda ee waxshiga isagu waa xalaal wey waaya waxaa xaraam uu noqonayaa qofki haddii masalan uu si unu wadaagsado uu ka qayb galay haddii shaygii loo tilmaamay qofka ama uu la dilay ama uri ka kaco bahalbaa meesha maraya noo qabo waa ka qayb qaadasho wey waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa waxa qofku uu ficil ku mushaarakayn karaa ma aha oo qura inuu gacan saaro baa wax lagu mushaarakaya ishaara wax lagu lagaga qayb qaataa mawqif aad la qabto oo aad maaragta tala aad kula talisay baad kaga qayb qaadan kartaa sidaa darteed buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam qof muslima dilkiisa qofka kaga qayb qaata bishadri kalima kelmad barkeed jaaءa ywma alqiyaamati maktuubun bayna caynay aayisun min raxmat illaah qofka kelmad barhkeed kaga qayb qaata qof muslima dilkiisa maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa iyadoo wejiga ay kaga qoran tahay kani naxariistii ilaahay wuu ka qowsta uqtulba mu odhan uqtul waa dil bay ahayd waa arkan dil ficilku saasuu ahaa intaa barhkeedu uq unbuui mabuu gaadhsiinba inta kale uqtul afar xaraf bay heda labunbu ku dhawaaqay buhubahaadii soomaalidana dee maxaad u maray iyo bacaynteedii daa iyada hadalkeedaba dah inuu qaadhaankii wax ka siiyo inuu markaa hiinfaadhigii bilaabo ama reer hebel noocaa weligay waxaa nagu hayeen waragay naga dhaciya uu dabeetana yidhahdo anuu kumaan jirin maya dee markaa kii shadru kelima maxaad u malayn dee kii isagu falka geysayna almuhim waxaa inoo geeyey taasi waa mawduuc kale ah waxaad halkan ka arkaysaa ishaaradii buu nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam ka qayb hadduu qof u ishaari lahaayo oo odhan lahaa intuu abuqataate eego bahalkana farta ugu fiiqi lahaa inuu kala qayb qaatay noqon lahay waay marka halkaa waxaad ka arkaysaa xaraam inay tahay ugaarsigii sidaa xadiidkuba sheegay waxaa kale oo markaa iyaduna haboon qofka muftiga ah ee jawaab diiniya bixinaya inuu mawduuca waxa uu ka jawaabayo inuu iftiinsado oo su-aalo kale uu ka keeni karo oo qofku sida wax loo weydiiyun aanu uga jawaabine marka uu hore wax u fahmi waayo iyo wixii faallo iyo tafaasiil u baahan inuu sii weydweydiiyo qofka saa uu nebiguba u su-aalay calayhi salaatu wasalaam asxaabu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa hadiyadda wuu ka aqbali jiray waanu ka abaalmarin jiray bal asxaabta iska daaya ummadaha shisheeye ayuu hadiyadda ka aqbali jiriyo gaalada markaasuu kana abaalmarin jiray haddii uu diiday tanna dee waxaad arkaysaa inuu ka qanciyey si aan dareen ila quluubtu islaamku ilaaliyaaye si aan qalbigiisu ninkan waxu noqonin uu ka qanciyey nebigu waar muxrimiin baan nahay buu idhaal qabso waayahay waxa halkaa aad ka arkaysaa in waxii xaraamah in laga qayb qaataa sida aynu horaba usoo xusnay xalaal aanay ahayn qofka faldembiyeedwada ka fogow walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan abi qataada maxaa isaga faquuqay iyo ninkan kaleba hawlo gaar u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray sahan markuu rasuulku waddada madiine soo hayo ee uu xagga maka u socdo abi qataate iyo koox kale iyagu sahan bay ahaayeen oo wuxuu ihi war bal cadowgu isfeeraarin karaaye idinkuna baal socdo xagga badda cad soo mara oo xaggaa kolba wixii war jira haddii xaggaa colaal lagu sheego iyo jidgoyn soo ogeysiiya ilaan telefoonna may jirine sahamadaa uu rasuulku kala diray ee dadka waraysanaya fardaha dheeraynaya watay ayaa macluumaadka soo siinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam qisatu abi qataas sidaasay ahayd sida lagu jamcinayaana waa caynkaas aynu hore usoo xusnay faallooyinkaa kale markaa culimmada iyo khilaafkooduna inahaasuu ku soo ururaya sayd lbari xalaalun lakum wa antum xurum maa lam tasiiduuhu aw yusad lakum ahar noocaasahoo tirmidi nasaa-i abu daauud axmed kutubtaa ku sugan bay ku fasi dhexdhexaadinta labada xadiid usoo qaateen ugaadha berigu xalaal bay idiinta idinka oo camal xidhan haddaan la idiin soo ugaadhin haddaydaan ugaadhsan ama idinka laydinku talagelin tirmidi waxa uu leeyay walcamalu calaa hada cinda bacdi ahli alcilm laa yarawna bisaydi lilmuxrimi ba'san idaa lam yashihu aw yusad min ajlih wacan caishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu yidhi naxariist iyo nabadgelya korkiisa allaha yeele khamsun min addawaab shan xayawaanka ka mid a kulluhunna fawaasiq shantooduba waa fallaago waayahay wax fallaaga oo dhib badan weeye yuqtalna waa lagu dili doonaa fi lxilli waalxaram fi lxilli meesha ka baxsan xaramka iyo waalxaram xaramka dhexdiisaba waa lagu dili doonaa shantaa xayawaanka ah shantii maxay noqdeen alcaqrab bahalkii hangaralihii ama walxida waalxidaa dhufatadii ama dhowriyadii walguraab dhaalkii tukaha la odhan jiray waalfa'ra iyo jiirkii waalkalbu alcaquul iyo aygii dadcunka ahaa muttafaqun calayhi waa xadiid saxiixa min aclaa maraatibi saxiix darajooyinka ugu sarreeya weeye saxiix mar hadday bukhaari iyo muslim isku raacaan sixadii waaya maxaa ka xaraama ugaadha qofka maxaase u xalaala taasi buu markaa halkan xadiidkan ku xusay xayawaanaadku afar qaybood bay noqonayaan shay dabeecaddiisu ay dhibaato un tahay shay dhib ula yeelan bani aadamka iyo iyo iyo wixii ku xeeran oo shariira ah. kaa waana la dili doonaa xaramkana waa lagu dilayaa qofka xajka xidhanina wuu dilayaa waxna kama waajibayaan qofka labaadna midhka labaade xayawaanka waxa weeye waxaan waxna cunin isagana la cunin aba waxaan dhibaatana lahayn isagana sharcigu aan u banaynin cunidiisa marka waa karaahiyo in la dilo kaa ah, in la dilo kaa waa karaahiyo waa xayawaanadu say dee u badan yihiinba laakiin wax ka waajibayaa ma jiro xayawaanadaa yaryara markaa aan la cunaynin een dhibaatadana lahayn sida dee raha iyo wixii lamid lamida hadduu qofku dilo waxba kama waajibayaan isla markaana eh, camalkiisina qofka waxba kama noqonayo qaybta saddexaad waxa weeye alxayawaanu mustani nicmooleydu hayd nicmooleydii aynu inagu haysanay sida dee geelii iyo adhigii iyo lo-dii iyo de kuwaana qofkii camalka xidhnaa waabuu waday oo waa la intifaacsanaya waa la qalanaya waa la gowracaya dhib kama jira dee waa nicmo ilahay uuna siiyey qaybta afraadna waxa weeye ugaadha berri jooga ah ugaadha badda aan ahayn ugaadha berriga ah taa weeye ta qur-aanku uu tilmaamay ee qofku hadduu ku dhagaroobu gacanta saara isagoo camal xidhan la yidhi ha bixiyo jazaa waxaan wax la-eg ha bixiyo hadduu garanuug dilo dee wayl oo kale ha ha bixiyo haddii uu markaas eh, wax ka sii weyn dilana neef geela deerad deeradiiyo wixii la ahaa dila ri almuhim alxayawaan lber waayo shayd lbar waa wax beriga jooga ugaadna ah marka afartaa qaybood baa xayawaankii nasku u kala qaadaya markaad nusuusta eegto qaybtani waa qaybtii wax dhibaysa iyona la dhibayo waxna aanay ka waajibayn afartamu markaa nasku sheegay marka midi waxa weeye hangaralaha baalka la laydha ama dabaqalooca waaynu isla naqaanaa xasharaadka yara canaakiibta ka mid a ee qaybta caarada iyo dhinacooda raacaya fasiiladooda weeye xida-aduna waa maashan dhibka badane dhufatada ama dhuuriyada la idhaahdo ee caruurta hadday hilib yar ku aragta ka dhufanaysa ama meel la dhigo qaadanaysa boobka la yeelan quraafku tuko oo dhan maahe sida riwaayooyinka qaarkoodba tilmaameen riwaayo muslim ku sugan alquraabu alabla alabqac alabqac waa ka dharan ama caddaanka hoosta ku leh ee isagana lagu fasiray wa huwa aladii fii dahrihi wa batnihi bayaad malaa halkeennan kuma badna hoostana wuu cadiyay dushana wuu cadiyay waa quraab gaara ah. waa mid u kadeedanoo waxyeelo badan oo wuxuu aada u cunaa meelaha beeraha iyo ayaan waxba kaga tegin faaraduna waa jiirka jiirku aad bay udhib badan waa caqligeeduna aad buu u badan yahay taasikadeeda iyo farsamadeeda cajiiba mahashaas xaafado dhan bay gubi kartaa sidii waktigii rasuulkaba aqal ay u guftay jiirku oo qori weyn oo xuladuhun bay ilkaa ku qabsatay dabadoo yacaygun bay geli intay dib u jiidatay ayuu yacayga geliyey bul gurigii sidii buu ku gubtay alfa'ra alkalb alcaquur waa aygii dadcunka ahaa caqriga samaynaya qofka boqon goynaya ay oo dhan maaha shantaa in la dilayo xadiidka haddii xaramka lagu dilayo qofkii muxrimka ahana uu dili karo ayaa halkaa laga arkay waxaa kaloo halkaa aynu ka qaadanay xayawaan kastoo wax dhibaya in la dili karo xayawaan kastoo waxyeelo leh in la dili karo waayo waa laba dhibaato dhibka isaga lagu samaynayo ku ummadda ku samaynaya dabcan dilkiisu waa dhibaato waxyeeladu gaarsiinaya dadkana waa dhibaato marka waxyeelada bani aadamka ayaa la horraysiinayaa tiisaa loo dul qaadanaya markaa wuxuu ku darayaa sida xasharaadkii matal eh, dee dhibka badnaa oo dadka cunayay tagfidii iyo dukaankii iyo xataa bahalkan dhuxunkureebka iyo duburlaxa iyo shinida laftigeeda hadii xaafadii loo geli waayo xal kale la waayo in la dili karo xayawaanada noocaas qaarkood oo la diilay dilkooda xataa waktiga uu qaatil noqdee la mari waayo la khaarajinaya wuxuu markaa isagu kaaga dhigay kalxayati waa sida abeesadii iyo yeygii iyo libaaxii iyo gorgorkii iyo coomaadihii iyo tagfidii iyo aljaraad ayxii akhdan min macna alxadiid xadiidka nuxurkiisaa la raacaya waxay ku mutaysteen kadeedka ay leeyihin xanafiyadu waxay arkayaan in shantanu lagu qaabsan karo markay noqoto in xayawaan la dila laakiin jumhuur culamaa waxa ay qabaan wax kastoo wax dhibaya in la khaarajin karo qaacidadaasaa loo raacaya riwaayooyinka qaarkood baa waxaa ku soo arooray afar riwaayooyinka qaarkoodna waxaabay ka dhigeenba toddoba xayawaanadan marka inaanay tiradu shantan un ku koobnayn qaaciidadu ay waxyeelada tahay ayaa laga faa'idaysanaya waxay usoo daliishadeen markaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna xurmatihi fahuwa shahiid mar haddii dee wixii bani aadamkii kusoo weerarayba layidhi ku shahiid ee kaa garta daraa dee maxaa xayawaan lagu dayay sida uu kusoo weeraree waaya خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحرم xilliga garad waa dhulkaa ilaahay ballaadhana caalam xaramkan loo jeedaana waa xaramka maka xaramka maka oo iminka dee ay makiba had iyo jeer badankiisa iska gaadhay jihooyinkiisa marka la eego oo matalan kolka la eego dhinaca daa'if oo kale waa xagga carafa oo musdalifu ku jooga carafa dabcan way ka baxsantahy xaramka xuduudda xaramka xaramkuna dee xuduud buu leeyahay sagaal iyo toban kilomitr ayuu u jiraa xaramku dhinaca carafa oo hawd bari ah xaggan iyada waqooyi aan idhaahnee waqooyi galbeed ah, waqooyi bari iyadana koob iyo toban kilomitr buu jiraa ah, dhinacan kale isagana xagga madiino waqooyi toos ah waa dhinacuu ugu dhow yahay malaha ah, aan idhaahne dhinacaasi waxa u jiraa shan iyo toban kilomitr ale ah, cafan toddoba kilomitr jiddo xaggeedu ugu yar durugsan waa saddex iyo labaatan kilomitr dhinaca yamantana waa sagaal kilo marka halkan iminka cumradiiyo dadku ay kasoo xidhaan inta imika ka yaro baxaan ee tanciim laydhaa ama masjidu caaisha waa waqooyi qoman toddoba kilomitr buu jiraa xabsiga magaalada iyabaa gaadhayba iska kambalka maka xuduudda xaramka waa inahaa wey waayah wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalam ixtajab nebigu wuu istoobay wa huwa muxrim isagoo camalkii xidhan xajkii cumradii isagoo xidhan buu istoobay ama isagoo xaj camalkan un xidhan waay muttafaqun calayh xadiidkani daliil waxa uu yahay inuu toobinku u bannaan yahay qofkii muxrimka ama inuu dhiig iska sii dayn karo waa arrinay ay culimmadu isla waafaqsan yihiin kama mid aha waxyaabihii qofka xaajiga ama muctamirkaa laga xaaraantinimeeye inuu dhiig iska sii daayo idaa tabica alxijaama qalcu shacri muxrim fain kaana bilaa cudrin xurim wafada wain kaana licudrin mubiix haddii dhibaato qofkan ay qabsato xanuun uu hayuu isla toobay ama duruuf dee cudur ku yimid daraaddeed dakhtarku uu dhiig uga sii daayay saritaanka loo baahday fidye male haddii markaa uu dee ahaa iska nafisiniyo una ahaydna timaha go-a ee raaca halkaa la toobay waa fidi u bixin doonaa almuhim waa wax la cafiyo wey toobinkaas waa arrinuu qofku ismoodsiin karo inuu wax u dhimeeyo camalka dabeedna xadiidku uu ka jawaabay inaanay wax dhibaataa lahayn waa tii aynu soo marayna laisku khilaafay qowlka raajixa aynu kusoo qaadanay soomkii in aanu waxba yeelay sidoo kale xajkii iyo cumradiina hadduu qofku istoobo waxba yeeli maayo waa iska sii dayn dhiig uun dhiig la sii daayo marka dee baabkiisii waxa raaci karaya wixii aan waxyeelo weyn u geysanaynin haddii dhiig yar shubo oo dhan laakiin dhiiggii badnaayo camalkan ka duwayay isaga maya wa can kacb bni cujrata radia allahu canhu qaala asxaabigaasi wuxuu leeyahay xumiltu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaggiisaa la ii qaaday waalqamlu baasha la yidhaahdo injirtuna yatanaasaru wuxuu ku soo daadanayaa calaa wajhi wejigaygu kusoo daadanaya farabadnaan daraaddeed timahayga baa jiri gasha fa qaala markaa nebigu waxau ihi maa kuntu maan ahayn araa alwajaca cudurka ku haya maan moodaynin balaqa bika inuu adiga kaa gaadhay maa araa halkanaan kugu arko iyo xaaladdu sidan ay tahay maan moodayn arrinkaagu inuu gaadhsiisan yahay bukaan waan kugu ogaaye ilaa heerkan inaad bestaa tahay maan moodayn atajidu shaatan atajidu shaatan neef adhiya ma heli karaysa qultu laa ma heli karayo qaala fasum alaaata ayaamin saddex cisho iska soon buu nebigu igu yidhi buui aw acim sittata masaakiin ama lix miskiin raashinsiin likulli miskiin nisfu saac saac barhkii baad miskiin walba siin doontaa oo kiiliya bar ah muttafaqun calayh xadiidkana waxa uu tilmaamaya maxduuraat lixraam haddii waxyaabihii qofku loo diiday sharcigu diiday qofka xaajiga ama muctamirka ah haddii duruuf caafimaad ay ku timaado oo u baahdo inuu waxaa sameeyo wuu samayn doonaa fidyana wuu bixinaya waa intaa wey qofkii wuxuu u baahday hagoogtii inuu madaxii qariyo qofkii wuxuu u baahday dharkii inuu gashado oo asmadii iyo waxaaiyo maalan qabow gelaya iyo waxaas markaa wuxuu u baahday inuu iska gashado dharkii wuxuu u baahday madaxii inuu iska xiro sida ninkan oo kale jiriya wixii lamida ah waa galay wuxuu u baahday madaxii inuu daboolo kullu dalik wixii loo diiday buu ubaaday xaaladdu markay caynkaas sharcigu kalifaad male waa diin yusriya dabacsan oo wanaagsan qofkani arrinkan wuu samayn doonaa dabeetana uu fidyunbuu bixinaya fidyo samaynta uu samaynayna wax dembiya oo ka saarani ma jiro fidyaduna waa labadaa uu sheegay rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaan leeyahay saddexdaa uu sheegay <clears throat> saddexdaa inuu neef fadhiya qalo haddii aanu haynin oo waayeyna saddex cisho ayuu soomi doonaa eh, ama wuxuu markaa bixinayaa eh, soomayaa eh, wuxuu quudinayaa baan leeyahay lixdaa miskiina rasuulku uu sheegay sala allahu calayh wasalam saddexdaa arrimood midkood buu samayn doonaa saddexdaa kolba kii u sahlan iyadoo dabcan sidaa loo sii kala horreysiiyey ay uga kala wanaagsan yihiin laakiin saddexda ikhtiyaar buu leeyahy ku samaynayo waayo arrintu markaa waa mar kolkuu qofku baahdo iyadoon wax baahiyi jirin inuu yidhaahdo qofkii dharkaygaan iska gashanaya dee fidyadan la sheegun baan bixinaya maxaa kala jira koofiyadayda iyo dharkayga waan iska gashanaan doonaa iyo kabahaygaoo fidyadaba waan bixin doonaa lacag baan haystaa maya taasi waa xaraam maxaa loo xaaraantinimeeyey haddii aan dadka laga simayn waxaa loo ogol yahay un qofkii duruufi qabato waa sidaa soomka oo kale soomka qofkii cudur qabtay ama musaafira baa loo ogol yahay inuu afuro bisha soona qaleeyo qof aan laakiin cudurdaar lahayn maya rugsada ma helayo waa rugsad arrinta goorta casiime laga gudbo ee rugsad loo gudbaa waxa weeye kolka uu qofka cudurdaar ku yimaado xadiidku saasuu sheegay <clears throat> marka qamligu waxa weeye bahashaa la yidhaahdo injirta oo aynu naqaano qofku kolka had iyo jeer dhididka iyo kulaylka ah, uu ku bato inuu ku dhalan karo jirhkiisa qandhicilka iyo injirta waa asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyagoo agtooda aanay raaxo ool oo duruuf badani ay haysato ayay cibaadadana wadeen jihaadkana wadeen tacabkana wadeen adigu tanaad sheegaysaa ninkan dhakada un ay ka galeen waxaaneye dee haddana uu gurigiisii iska fadhiisan waaye wada uun camalkii wade eh. waxa dhacaysay asxaabiyad umumihi inay soo xajtay asmaa bintu cumays radia allahu canha waxaaskaa markii laga soo nebigu ka soo ambabaxay madiina ee miiqaadkaba la maraya kambalkii magaaladay dhashay maxamed ibn abibakar bay dhashay ila nin yar buu ahay nebiguna kulamuu talin iyana may codsanin inay halkaa ka noqoto dee arrinkayga ka warramaysa barnaamijkayga si aan ugeijinay oad arkaysaa islaan umushay baan dee sidaa yeelo saa yeelo saa tartiibtaada u wado saa u dahaaro qaado wixiibu ulaqimo dee dhexda giijisato markaasi ka dhaqaajisay afar boqol iyo siyaado kilomitr kasoo soo qaad ba inay gaadiid fuushay miyay fuuli lahayn islaamaheena gaari baanay fuulayn adugu awr iyo dameer baad sheegaysaa afartan habeen baa la odhanayaa suuliga dir suuliga dirib gaadhay kasii darana qaswatu daat riqaac dagaalkii la odhan jiray karmoole dagaal dhan baa lagu galay asxaabtu kabalaan ay ku galeen militariga iminka ma rumaysanayaan waxay rumaysan karaan ma waa dagaal dhan oo la qaaday oo cadow lala galay ayaa cagacadaan lagu galay dabeetana raggii cagta dhulka ku hayn kari waaye ay dalooshantay xajin kari waayey go-y ay hilaabnaayeen bay inta cagta ku duubeen kaba ka dhigteen kaasay ku loodiyeen waaya qofka marka ruuxdiisu casiimo leedahay damqashada jidhkiisu way yar marka haddii dhibaata jirta in timihii la xiiri karaa halkan ka muuqanaysa oo maaragtay xalqu shacr lilmuxrim fidyadiina wuu iska bixinaya haddii xataa isagoon dee muxrim ba ahayn rag iyo dumar mid kasta ahaadee dhibaata qofka madaxiisa ku timaado dhakhtarkuna uu ku taliyo in laga xiro waa la xiri karaa waxaad marka horeba kasii faa'idaysatay waxyaabaha xaraamta ah waxaa kamid ahaa qofku jirkiisa iyo ciddiyihiisa ciddiyihiisa iyo timihiisa inuu wax jaro ayaa waxay faa'iideynaysaa inay sii kala fadli badan yihiin saa ay u kala horeeyaan dee ba shaygan saaca la idhaahdo ficlan sibay isugu yaro khilaafaan saaca ah. qaarkood marka aad eegta cabirka ay sheegayaan laba kiilo meelahaasu noqonaya qaarkood laba kiilo iyo iyo laba boqoloo garaam meelaha ah qoladan xijaaz inta badan waa sida kitaabkani uu qoraye iyagu saddex kun oo garaam waa saddex kiilo markaa noqonaya saddex kiilo ayuu saacii noqonaya xadiidku waxa uu fasiray erey aayadda qur-aanka ah ay tilmaantay oo ah aw sadaqatin aw nusuk qofkii dhibaata ay ku timaadee madaxa dhibaata ay kasoo gaadho fidyaha bixiya hadduu fidye waayo iyo dhiigu qalana dhiigu gowraco ha sameeye markaa sadaqo iyo nusuk midu siyaan iyo sadaqa iyo nusuk marka sadaqadii buu cayinay xadiidkani sadaqa inta ay noqonayso waxaad ka arkaysaa naxariista rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo siduu axwaasha ummadda uga warhaya macnaha waan ogaa inaad xanuunsanayso ilaahay arkan in xanuunkaaga uu gaadhay baanan moodayn marka horeba uu ka warhayay saxaabigani in uu ah, bukaan ahaa waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa kol haddii xiiridii un la diiday feedhidda timaha ah, inaan wax dhibi ku jirin wax daliilina kuma soo aroorin oo diidaya qofkii intuu dee timihii nadiifsado maydho inuu feedhi karo dabcan saabuun cadar iyo udgoon kuma maydhaye biyaha qabowe nadiiftaa intu iskaga maydho inuu feedhan karo wax dhibi kuma jiro qaarkood oo culimmada diidayna wuxuunay ka taxadirayaan intima ka go-aan taxqiiqu takyiiri fi lfidya alxadiidu aladii macanaa yufiidu taqdiima shaati fain lam yastatic fahuwa mukhayar bayna asiyaami aw ilicaam ama alaaya wa baqiyatu riwaayati alxadiidi fahiya tufiidu takyiir bayna halaaa saddexdan riboon ma muratabba mise waa mukhayar oo ujeedadeedu ay tahay ma sidaa ay u kala horeeyaan baa loo kala horraysiinaya markuu qofku kaa hore waayo neefka markuu waayo saddexda cisho soomi kari waayo ayuu usoo gudbayaa raashinka mise qofku ikhtiyaar buu leeyahay maya ikhtiyaar kafaaradani waa mukhayara ah. qofku ku karaabuu markaa qaadan karaa ah, qaraarkaa uu markaa sii xusayaana waxa weeyaan فائدة الفدية هو ما وجب بسبب حرم أو إحرام إما دم أو إطعام أو صوم فدية الأذى معناها wixii xaramka lagu bixinaya wixii kale ayaa uu maaragtay kaga hadlay almuhim shaygan hadiga ama fidyada ahee la yidhi ha lagu bixiyo xaramka horta xaruntiisu waa xaramkoode ilahay baa wuxu hi hadyan baaliq alkacba hadigan waa inuu gaadhaa kacbada fidyadiina waa saasoo kale uma maxiluha ila albayt alcatiiq meesha lagu gowracayaa waa bayt alcatiiq oo looga jeedo xaram marka qaraarkan uu sheegayo majmaca maaragtay hay-atu kibaar alculamaa bishani naqli luxuumi alhadyi waaladaaxi baa ay kala qaadeen oo waxay leeyihiin hadyu tamatuci aw ilqiraan fahada yajuuzu naql minhu ilaa khaarij alxaram asxaabta qaarkoodna way kala baxeen fidyadii qofka hadigii ku waajibay ee tamatuca iyo qiraanka aynu soo marayna xoolihii la qalayay dadka muslimiinta ee baahane caalamka kale waa loo qaadi karaa asxaabtuna waxna halkaasay ku cuneen waxna way sahay qaate laakiin kii ugaadha daraaddii loo qalaya iyo kuwaasi iyagu maya waxaa lagu waxayn doonaa un xaramka dhexdiisa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة kolkuu ilaahay u furay nebiga maka in badan bay gaalada hor fadhiyeene oo sanam iyo shirki iyo kufri ay la hor fadhiyeene markii uu ka buufiyu xaqa ku yeedhiyey sanadii sideedaad qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fi nnaas dadka dhexdoodu iska taagay nebigu ummadda iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka waxaa xidhiidhiya hadalka khudbadda wacyigelinta waanada dadku hadalka isku afkartaan mar walba nebigu tawciyadaasu ku wadaya asxaabta wuu iska dhex taagay faxamid allaha waathnaa calay ilaahay buu ammaanay waa ku mahadnaqay markaasaa wuxuu ihi ina allaha xabasa can makata alfiil ina allaha xabas wardadiiaba ilaahay wuxuu ka hakiyay can maka magaalada maka la idhaahdo alfiil baroodigii buu ka hakiyey baroodigii dee xabashidu ay wadatee kusoo duulee doonayey kii watay abra uu doonaya inuu kacbada dumiyo inuu kacbada dumiyo socdo kaa ilaahay baa ka hakiyey oo sanadku dhashay rasuulku sala allahu alayh wasalam caam alfiil wasallata calayha rasuulahu waalmu'miniin wasallata calayha maka wuxuu ku sallid u ogolaadu kusoo diray rasuulahu waalmu'miniin rasuulkiisa iyo mu'miniinta maka wuu u fasaxay inay maanta soo galaan iyagoo xoog leh saa ogaada qoladaa iyo qoladani way kala duwanyi qoladaasina ilaahay bay ka hor jeedeen maroodiyaashooda aniga iyo mu'miniintuna ilaahay baan u hiilinayna sidaa la socda wainahaa buu markaa nebigu maki lam taxila liaxadin kaana qablii xalaal uma ahayn cid iga horaysay inay weerar ku soo gasho wainamaa uxillat lii waa la ii xalaaleeyey saacatan min nahaar wakti kooban saacaddu tii lixdanka daqiiqo ahayd maa saacatan min nahaar wakti kooban oo maalinka ka mida maalinkan maanta aheen soo galay ee diintii ilaahay la kor yeelayo salaamyaasha laga burburinayo maalinkaasaa saacaddaasaa ilahay ii xalaaliyay wainahaa maki lan taxilla liaxadin bacdi cid iga dambayso oo xalaal ay u tahay inay ku dagaalantaa ma jiro falaa yunafaru sayduha ugaadheeda lama eriyo yaan la eryin ugaadheeda yaan la kala eryin walaa yukhtalaa shawkuha qodaxdeedana lama fujinayo oo geedkan iyo geedkan iyo lama lama googoynayo walaa taxillu xalaal ma aha saaqitatuha baadideedu asaaqita waa shayga dhaca saqata waa dhacay saaqita shaygii dhacay baadideedu xalaalu maaha ilaa limunshid qofkii yaboohinaya mooyaane qofka qaadaa waa inuu yaboohula baxo waman qutila lahu qatiil waar qofka qof qof laga dilow reer maka ah fa huwa bikhayri nadarayn ama si caamaabuu masaladan u sheegaya waman qutila lahu qatiil ummad yahay qofka qof laga dilo fahuwa huwa bikhayri nadarayni waxa uu ku sugan yahay labadii aragtiyood ta u khayr badan oo ahaa inuu qisaasto iyo inuu mag qaato fa qaala alcabaas cabaas baa markaa halkaa in dhex geliyey lifaaq u sameeyey go-aankaa nabigu bixiyey codsi ah markaasuu nebigu nabiga ku yidhi ila alidkhira geedkaa idkhirka la idhaa mooyaane waa geed sidan cawskorofkan dhaadheer oo kale ah caws ila alibshir bal kaa ka reeb buuri yaa rasuula allah waxyaabaha aan la fujinayn kaa ka reeb isaga waan u baahannahay inaanu fujinee fa innaa najcalhu waxaanu yeelaynaa fii qubuurina xabaalaha yaga wa buyuutina guryaha yaga labada waa loo isticmaalaa aaskana waa loo isticmaalaa dadka la aasayo guriga la dhisayo dushiisana waa loo isticmaalaaye baahi weyn baanuu qabnaaye kaa nooga soo reeb faqaala markaa nebigu waxau uhi ila idkir ila lidkira kaa mooyaane kaa waana idinka soo reebay muttafaqun calayh wixii kale isku taa dhibteedana yaan la googoynin ugaadheedana ha la daayo dadkeeduna wuu kasii horreeyeyba dadkeediiyo xayawaankeediiyo dhirteedaba hala daayo saasuu markaa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofkii muxrimka ahaa waxa ka xaraama layn layntii ugaadha waxaa ka xaraama dhirtii inuu googooyo caday baan ka goobsanaya iyo meel baan ku waabaya iyo sidanaynu yeelaynaa iyo waa la daynaya dhirteeda lama taabanayo xadiidkani macnahaasu waxyaabaha qofkii ka xaraamta abaa tirinaysa midba xadiid baa kuu sheegaya waad isku daba qoraysa si aada maxduuraadkii ixraamka kuu soo baxaya wixii qofka ka xaraamaha camalka xidhnaa midba xadiid buu kugu sheegaya sheekh marka saasay isu daba yaalaan kolba mid baa qoranay marka ugaadhay soo aragnay kanna wuxuu kordhiyey maxay in dhirteedana la nabadgelinayo maka iyo xaramka oo aan la taabanayn waxaa rasuulku uu xusay sala allahu calayhi wasalam goobtan inay tahay goob xurmo badan dhulka ilaahay ugu fadli badan aan la ogolayn in lagu xadgudbo isla markaana qofka wax samayn lahaa aan u daliishanayn oo soobkii rasuulkuba ka dagaalamay sala allahu calayhi wasalam ile maalintii dagaalka lagu soo qaaday maka colku toban kun oo ciidana buu ahaa qeyb waxaa kaxaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaybtii ka gashay waqooyiga ayuu nebigu horkacayay howlgeliye isagaa ka ahaa qaybtii koonfurta ka soo gashayna khaalid ibnu waliid ayaa ka ahaa radia allahu canhu marka qaybtii nebigu hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam dagaalmo qabsan laakiin qaybtii dhinaca koonfureeda khaalid ayaa dad xoogaa dhowr iyo tobana baa ku dhintay oo laga laayay gaalada intay xoogaa yar dagaalameen marka taa ayaan la daliishan kuwii iga horreeyeyna xalaal umahayn kaasina daalim buhaa maroodiyaasha wata kuwii iga dambeeyaana ayuu ku dayanay nabiga calayhi salaatu wasalaam saacaddaa yarun baa la ii baneeyey tiina waa daaru islaam bay noqotay maya marka waktiyadii dambe ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray uu ka dagaalamaya kacbadana uu gubayba dumiyuu dee dhismahan dambe ku celiyey dee waxay ahayd dilkaa isagu maaragtay iyo fitnadaasay ahayd uu maaragtay horkacayay ninkaa daalimka ahaa oo aan waa waxyaabuu kasii digayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ile cabdillaahi ibnu zubayr ayaa intaa xijaaj maka iyo madiine iyo ereyada madax ka ahaa waktigii dee dadka muslimiinta iska kala daateen kadibna waa kii qoladii reer bani umaye isagoo barasaabuu ahaa xajaaj cabdullaahina ku dilayba maka kacbadiina gubay kadib dhismaheedii hore dumiyey ee cabdilaahi u dhisay kan dambena markii dambe sidan u sameeyey marka cumuuman inaanay xalaal ahayn baa markaa xadiidkaas xaramka in meel xurmadiisa laga dhaco falaa yunafaru sayduhaa walaa yukhtalaa shawquhaa qodaxdeeda lama gooyo un weeye ikhtala alxashiish aw ishajar waa qaaca waa marka shayga qoyan uu gooyo wey qadiyadan baadida way dhacdaa iminka baadida dadka qaarkood inay helaan iska qaataanun arsaaqada ilaahay uu siiyey un ay u arkaan baadida xaramku way kasii duwan tahay baadiyaha kale way kasii adagtay ammaanka waa goob amni iyo wakti amni baa la joogaa sidaa darteed waxaa la doonayaa qof wixii ka dhacay inuu halkiisii ugu yimaado marka cidibe qaadi weyda dee wuu imanaya kiila halkeedinbuu ka qaadanaya kii u horreeyay hadduu qaado xaggee laga helaya yes meel wax laga yaboyn karaa waa maha sidaa darteed waa inu qofku iskaga tago haddii uu qaadayana waa inuu hawshaa u bareedaa iyaboohin ama idaacad ha geeya ama joorna ha geeya ama de isagaa boor ha ka taaga meeshaas isagaa ilan hawshaa u baxay waman qutila lahu qatiil fahuwa bikhayri nadarayn waar lama ogolo qof meesha ku aarsada wey oo idhaahdo qof baa waxaan iga sameeyo aan ka aarsanayaae waxa weeyaan dariiqadii ah, sharciga ahayd ha maro xadiidka waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dadka ukhudbadayn jiray maalin eh, marka had iyo jeer loo baahdaba markii maalintan maka la furay maalintii ku xigtay buu khudbadan jeediyey isagoo dadka quluubtooda ku beeraya kacbada musharafka ah qiimada iyo karaamaha ay leedahay iyo xurmada xaramka waxay tahay qofka mas-uulka ah inuu dadka u faa'iideeyo aqoontaay u baahan yihiin waktiga weliba shubahaadku ay iman karaan khusuusiyaadka nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam waktigaa ogolaanshaha loo ogolaaday maka isagaaba yidhiba dee haygu dayanina oo khusuusiyaadkiisii bay ku jirtaaba waama jumhuuru lculamaa'i fayarawna yarawna taxriima safki dami mutlaqan wayudayiqu calaa man wajaba calayhi xadun xataa yakhruj min alxaram wasaxiixu lawal licumuumi ladilla almuhim qofkii dee dhagarqabaa mooyaane oo maalintaa uu soo gelayeyba dee ogeysiis buu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr nin iyo dhowr dumar ah ayuu ogeysiis ku bixiyey dadka kale innagaa ka tashan doonno wixii aynu ka yeelayna reer maka waynu isla eegaye laakiin sideeddaa dhowr dumar ahaa iyo iyo dhowr nin haddii la arko walow kacbada daaheedana ha haysteene ha loogu shubo qaarkoodna way leeftay qaarkood way baxsadeen qaarkood mar dambe u nebigu cafiye si markaa qofkii eh, isagu mujrime ama qof soo dila ama xeer ciqaabeed lagu leeyahay xaaladiisu waa gaar xaramkamaha jooga waa la qabaa ana man qutila lahu qatiilun camda fahuwa mukhayarun bayna alqisaasi aw akhdi diya ah, geedkaa haddaba la yidhaahdo ibshirka dee sidaa cabaas uga codsaday baa arrinkuu dhacay xabaalaha sida ay ugu sameeyaan waxa weeyaan meelahan marka iilka had iyo jeer la samaynayo ayay dhismaha lagu samaynayo u kala dhigi jireen labanka ama halka dhoobada ama meelaha lagu afpurayo lagu gufaynayo guryahoo kale ayaanu u isticmaalnaa oo masel dirgadaha kolkay samaynaya ee dhoobada la doonayo in la saaro waa tan aynu ood iyo caws iyo waxbaa loo dhigaa si aanay dhoobada usoo daadanin oo waa wixii ka xigi lahaa dhoobada si aanay usoo daadan mararka qaarkoodna yacay baa laga dhigaa halkan hiisha la geliyo guriga hoostiisa oo kale halkaa yacaygee hoose ayaa isagana la geliyaa intaba waa suuragal waa la intifaacsanaya intaba wacan cabdillaahi bni zayd ibni caasim radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxau uhi ina ibraahim nebi ibraahim calayhi salaam xarama maka maka wuxuu ka dhigay xaram wa dacaa liahliha cidda deganee halkaa deganna wuu duceeyey wainii xaramtu lmadiina aniguna madiine xaram baan ka dhigay kamaa xarama ibraahiimu maka siduu nebi ibraahim maka xaram ugu sameeyey isagoo dee arrinkaa ilaahay u xil saaray anigana ilaahay baa ifaray oo madiine xaram baan u sameeyey wainii dacawtu anigu waxaan u duceeyey buu nebigu u rabi baryey fii saacihaa wa muddihaa iyo dheglaydayda galaanka madiina iyo dheglayda madiina ayaan inuu ilaahay dadka u barakeeyo ugu duceeyey bimilay maa dacaa bihi ibraahim liahli maka bimilay labanlaab wey labanlaab labanlaabka maa dacaa bihi ibraahim intuu ibraahim u duceeyey labanlaabke liahli makata u duceeyey mili iyo milay marka milay waxay sheegaysaa labanlaabka intuu nebi ibraahim reer maka u duceeyey ayaan aniguna u duceeyey wixii la miisay iyo wixii la galaandaro ayaan reer madiina ugu duceeyey buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam muttafaqun caleyh وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi المdينة حرام mdينة xرم bay leedahay mا byna cayr إلى thawr labadaa burood inta ka dhaxaysa ayaa xarama xadiidkaa rasuulku saasuu ku xusay عalayhi الصلاaةu وaسلاam waxa markaa nusuustani ay tilmaamaysaa haddii xaramkii la yidhi xuquuq buu leeyahay laguma xadgudbi karo ugaadhiisii iyo dhirtiisii lama taaban karo khusuusiyaad buu leeyahay aan xilligu lahayn xuduudda xaramku waa intee ah, xuduuddii xaramkee ma ka soo aragna waxaa kaloo xadiidkani uu xusayaa taariikhda xaramku bilaabmay iyo ciddii ugu horreysee ah, ku guulaysatay fadliga ah inuu ahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam isagaa kacbada dhisay ilaahaybaa amray isagaa cayimay xuduudda xaramka xaramkan maka xuduuddiisa isagaa cayimay waa intaa dee imika loo diiday markaa gaaladuna inay gasho labada meeloodba dariiq alkhawaaj ayay leeyihin oo marka xuduuddaa la soo gaadho waddana muslimiintu ay leeyihin inay sii socon karaan gaalkuna uu labada dhan u baydhayo du meeshaa muraadka leeyahy dhankaa iyo dhankaa inuu baydho mooye aanu geli karayn maka iyo madiina marka nebi ibraahim baa xaram ka dhigay ehelkeedana u duceeyey sida markaa aada ku arki karaysa suuratu ibraahim aakhirkeeda rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbana liyuqiimu salaa fajcal afidata min annaasi tahwii ilayhi ducadaas ducaynaya isagoo markaa baahi badani ay ka muuqanayso ehelkayga halkaasaan dhigay wax meeshii lagu cuno lagu cabaana ma jiro waa meelaan baad lahayn ilaahayow dhergi muu odhanin markii u horraysay wuxuu yihi rabbanaa liyuqiimuu salaa ruuxdooda ilaahay ow dhergi buu warsuqu min asamaraati iyo marka dambe imanaysa horta raashinku balaa u dambeeya ilaahayo waxaan ugu talagalay inay halkaa kugu caabudaan oo cibaadada ay u ogaansiiba salaada waaya marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu taa sugay ciddii u horraysay xaramkaa eh, cayintay uu sheegay xuduuddii aynu soo aragnay madiina ayuu tilmaamay iyaduna inay leedahay xaram xaramkaasi waa afar dhinac sida afarta jihaba dee macruufka ah marka afarta jiho laba riwaayo ayaa markaa xusayo riwaayo waatan riwaayada kalena waxay tilmaamaysaa maa bayna laabatayha riwaayaday odhanaysa weye inii xaramtu lmadiinata maa bayna laabatayha laa yuqطacu cadaaha walaa yusaadu sayduha walaa yufbatu fiiha shajar ila licalf intaa laabataynka udhaxaysa laabataynku waa labada daanood ee eh, ay leedahay ee daanina xaggaa galbeed ka soo saarantay daanina xaggaa iyo bariga daantaa galbeeda iminka jaamacadda iyo qasriga fahdiya ay ku yaallaan daan kalena <clears throat> ee koonfur iyo waqooyina xadiidkanaa cayimay xaraamun maa bayna cayrin ilaa sawr labadaa buurood jabalun aswad bixumra mustatiil min ashari ila algarb ah, yushrif cala almadiina almunawara min aljanuub dhinaca dariiqa alhijra xaggaasuu ku gudban yahay hawdka sawrkuna waa xagga uxud uxud waqooyiga ka xigtaa isaguna waxa uu tilmaamayaa xuduudda waqooyiga cayrkuna wuxuu tilmaamayaa xuduudda koonfurta laabataynkuna waxay tilmaamayaan bari iyo galbeed macnaheedu markaa waxa weeyaan waa buuradee la isla yaqaano macruufa oo qofku markuu hawd ka soo socdo cayrkuu soo maraya markuu uxud buurta weyna uxud markuu ka dego sawrkuu gelayaa laabataynkuna waa labada jihe bari iyo galbeed marka uxud waxay ku jirtaa xuduudda xaramka intan kale qaraarkan uu maaragtay sii akhriyaya waxa uu kasii warramayaa maktigii loo sameynayay xuduuddan dambe ee tarsiimka lagu sameynaya la cayimayay iyo ciddii jihaadkii rasmiga ahaa iyo culimadii ka qayb qaadatay xuduudda cayimaadeeda yuukhadu min alxadiiayn labadan xadiis waxaynu ka qaadanaynaa ana aladii xarama makata almukarama huwa nabiyu ibraahim alkhaliil khaliil raxmaan ayaa xaramka maka asteeyey kama ana aladii xarama almadinata almunawara huwa nabiyu sala allahu calayhi wasalam ana hada albalada maka xaramahu llahu yowma khalaqa asamaawaati walard wamacnaahu ana taxriima maka qadiim washariica saalifa mustamira laysa mima uxdi marka ibraahimna waa jariiriyey wamacnaa taxriimu lmadiinatayn humaa anahumaa baldataani aaminataan waxyaabaha ka laasimayana waxaa ka mid a inuu salaam iyo nabadgelyo helo dalkeeda iyo dadkeeda rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusayaa labada meelood inay labada nebi u duceeyeen nebigaasi halkaasi u duceeyey ehelkeeda cidda timaada iyo arsaaqadda yujbaa ilayhi amaraatu kulli shay rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna reer madiina ayuu ugu duceeyey maadaamay beerelay ahaayeen waxay miisayaan iyo waxay galaandarayaanba in ilahay u barakeeyo waxa la haystana waa barakada ee badnaanta ma ah wax badan oo fara badan baan barako lahayn dabeedna bilaa khayra wax yar bay se ku kala duwan yihiin jaaءat nusuus kaiira fi taxriimi qatli sayd wa qadci shajar fi اlxaram اlmadani minha axaadiia soo socota ugandha xaramka madiina iyo marka loo baahdo dhirteeda lagu baahdo calafka xoolaha in maaragtay la isticmaali karo faaida aahaaru ibraahim alkhaliil calayhi salaam bimaka almukarama kaiira raadadku nebi ibraahim kaga tegay maka waa inuu ahaa muasiskii u horeeyey baytullahi alxaraamka iyo kacbada halkaa wuxuu dhigay xaaskiisii aajara iyo inankiisii ismaaciil iyada oo aan kacbaduna dhisnayn magaaladana cidiba deganayn ilaahayna wuxuu sabab uga dhigay inuu malagu marka u dilaaciyo biyaha qaaliga wuxuu ugu duceeyey inuu arsaaqad wanaagsan ilaahay siiyo tiina alla waa aqbalay iyadoo dee iskaba banaankaasoo saxraagaasa haddana midhaha caalamka o dhan baa lagu hayaa an yakuuna albeladu masaabatan linnaasi waamnan huwa aladii aclana taxriimaha baytullaahi alxaraamka isagaa dhisay isaga ayaa dadka halkaa uga baaqay dadkan ku meeraysanaya ku noqnoqonaya baaqii sidaa ilaahay aqbalay waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala wacalaa kulli daamir ya'tiina min kulli fajin camiiq marka yeedhmadaasi ciddii tegayso oo dhan alla waa gaadhsiiyey sida u dhawaaqay huwa aladii aqaama shacaa'ir alxaj fahiya maatiruh waxyaabaa la ku galadeehay inuu cayimay meelahan carafa iyo musdalifa iyo mina iyo meesha madbaxe wax lagu gowracay iyo dawaafka iyo sacyiga wa arinaa manaasikana ilaahay bay baryeen meeshay ku cibaadaysan lahaayeen inuu tusiyo malagaa loo diray dabeedna wuu dawaafiyey sidii unbay dadku u dawaafayaan inti marka waxa weeye waa dikriyaat khaalida xusuus qaaliya iyo raad wanaagsan oo aynu sidaa kaga daba socono huwa aladii aclana fiiha atawxiid wacibaada allahi waxdah ilaahay baa wuxuu faray inuu ka nadiifiyo shirkiga iyo sanamyaasha tiibuu rasuulkuna ku raacay sala allahu calayhi wasalam cid walo xaq u soconaysaana ay ku raacday huwa awalu man xadada alxaram bitacliim min jibriil malaga ayaa tusiyey xaramka xuduuddiisa isaguna sidii buu ku calaamadiyey ilaahayna ummadda wuxuu ku galladay inay ilaawi weyday oo iyaguna halkii astaamihii ay kasii wadaan baabkaa dambaynu ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala sifadii xajka iyo tilmaantiisa wallahu aclam